alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaa inoo dambeeyey eh, cid kasta oo nidaam aan ka sharciga ka ahayn ama ka allah ka ahayn raacdaay inay shirku daaca ku jirto ninkii nidaamka dejiyey ee la raacayna uu mushrig yahay fii shirki اlamr uu ku jiro taasaa inoo dambaysay laakiin intayna guda gelin bacdu alikhwa waxay leeyihiin xale waxaad aada iyo aada u difaacday ashaaciro meelaan ashaaciro ku difaacayna ma arkayn waxaan baraarujiyey keliya taawiilka qaarkii ee lagu cuurdaara ummadda qeybo ka mid a ah. umbaan mithaal sifatulyad usoo qaaday qaabkay u ta'wiiliyeen ashaaciro muta-akhiriintoodii qarniga afraad wixii ka dambeeyey taa ma ahayn marka qiilbixin u qiilbixinay iyage laakiin asbaabta keentay culimmadu inay cuurdaaraan o takfiirin waayaan unbaan wax ka tilmaamaya waxaase shaki lahayn eh, sifatulyad inay tahay sifa min asma sifaat illaah sifaat alkhabariya sifaatka loo yaqaanay ka mid tahay qur-aankuna in badan buu qeexqeexo caddeeyey nebi maxamedna agtara min cishriina xadiidan ayuu ku tilmaamay ku caddeeyey salafkuna kutub bayba ka qoreen khaas ah ihbaat اlyadi lilah kutub goonaa laga alifay ma aha waxa laisku hayo kalimat اlyad lafdaha yadda ah marna qudro ma ku timaadaa fi luga nicmo ma ku ku timaadaa iyo gallad iyo abaal sifo min sifaat adaatna ma noqotaa taas waxaa la haya ma ah waxaanu isku haynaa hadda markii lala niqaashaya alashaacir waxaa leeyahay sifaadan la sheegay yadka ee axaadiista lagu sheegay qur-aanku caddeeyey ma sifa min sifaat illaahi baa mise waxaa weeyaan qudradii iyo nicmadii iyo waxaad sheegi jirteen iyo galladii wey marka warka la xaqiijiyo waxaa weeye sifatulyad ee ku suurtan qur-aanka ku jirta waa caddaha inay tahay sifa sifa min sifaat illaah aayaddaana nas nas bay ku tahay meesha majaazi iyo ta'wiil o dhan waa ka baxayaa laakiin ninkii asagu wax luuqluuqanaya muran dayn mahayo maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliis baa rabbi subxaanahu wa tacaala markuu ka diiday inuu u sujuudo nabi nabi aadam baa rabbi la hadlahaya maxaa kuu diidaali inaad u sujuuddo an tasjuda limaa khalaqtu khalaqtu waa lagu wada jiraa ibliis iyo aadam waa ku wada jiraan soo ibliis ilahay ma abuuray isagaa is abuuray ibliis iyo eh, iyo aadamba iyo makhluuqaadkoo dhanba limaa khalaqtu bay ku jiraan khalaqtu ficilka khalaqa khalaqaa waa lagu wada jiraa laakiin ibliis waxaa la rabaa in loo muujiyo addoonka uu diiday inuu u sujuudo inuu yahay addoon asaga ka fadli badan waxna dheer xaggaa qaab xataa qaab abuurka iyo qaabkii loo abuuray inay kala duwan tahay aadam iyo ibliis ibliis waxaa lagu abuuray kun kun kun fayakun laakiin nabi aadam waa waxbaa dheer ilaahay labadeeda gacmood baan ku sameeyey buu leh limaa khalaqtu ficilkii abuurkaa rabbi asagaa isku tiiriyey oo takhliiq ah kadibna ficilkii rabbi waa gudbiyey oo gacmihiisu u tiiriyey labadii gacmood limaa khalaqtu biyadaya idan mar haddaad tiraahdo darabtu biyadii aw katabtu bilqalami ood aaladu weliba ba la geliyo min xayu lua waa nas sariixa inaad falka aad qabatay aalla ku qabatay min xayu lua markaa laga hadlaayo katabtu bilqalam baa tiri falka meesha ka dhacay waa kitaabo wax qoraal baa dhacay soo ma wixii aad ku qortayna waa maxay qalin baa wax ku qortay idan qalinkaad wax ku qortay iyo qoraalkii waxaa isku xidhaya ba mar hadduu kelimadu sidaa ay ku timaado waa nas sariixa un ixtimaali wax la yihahda majaaz limaa khalaqtu binicmataya biqudrataya haddaad tidhaahdo waxba socon maayo ilaahay laba nicmo ma laha nicmuu leeyahay ilaahay laba qudra ma leeyahay hal qudruu leeyahay awood badan marka kuu socon maysa iyadaba ku diidaba sidaa darteed ba waxaa loo yidhi aad ibliisow aadam waa kaa fiican yahay gacmahaygana isagoo ku sameeyey labada gacmood aduguna kun fa yakun baad sida khalqigaa la mid tahay marka fadli buu ku dheerya sidaa darteed ibni cumar iyo khayrkii bacdu asaxaaba eh, wataabicin waxay odhan jireen afar shay baa ilaahay gacmihiisa ku abuuray makhluuqaadka inta kale kun baa lagu abuuray nebi aadam iyo eh, carshiga iyo eh, jannat اlfirdows saddexdaas oo makhluuqaad ah iyo towreed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa oo ku qoray ilahay baa intuu qoray iyadoo dhigan baa lagu wareejiyey nabi muuse marka afartaa waa ka duwan yihiin weeye saddex makhluuqaad ay midaan makhluuq ahayn waa ka duwan yihiin waxyaabaha kale adduunka jira wey bal yadaahu mabsuutataan taniya meesha taala haddana taniyaduna waxaa la yihada asmaa alcadad waa taqaanaan luqade asmaa alcadad waa nas sariix haddaad tirahda alaaa iyo arbaca iyo itnain iyo khamsa iyo sita aad tirahda waa nas sari waxaan ixtimaalin wax ta'wiila ah. idan bal yadaahu waa la taniyeeya waxaa kaloo yimaad khalaqtu biyadayana waa laba gacmood oo waa taniyo intaa haddii lagu dayn lahaa muran baaba socon lahay nabi maxamed baa ku taagtaagsaday ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaan wa kiltaa yadayhi yamiin xaggee la gey nabigu waa sharxahayaa dadka garsoore ee cudalada ah cuduusha ah een gartooda iyo ka axanin ee ilaahay yaqaanin een baasha xogowkiita kodhooga aan qaadanin maalinka qiyaamo kursiyo waxaa loo dhigi nuur ah bay ku fadhiisan doonaan oo ilaahay dhanka midig ka jira can yamiin araxmaan ilaahay midigtiisay aggaasay jiraan nabigu saadaan ugu qaadanno ileen khalqiga iyo bini aadamka iyo basharka waxaa la yaqaanaa midigtooda iyo bidixdooda inay kale xoog badan tahay oy bidixdu nuqsaan ku jirtaa khalqiga lagu yaqaana makhluuqaadka tiibuu nabi maxamed kaa anfinaya wuxuu ku leeyahay wakiltaa yadayhi yamiin labada gacmoodee ilaahay waa midig ma kala awood badno waa isku mid naqsiga makhluuqaadka ku jiro kuma jiro ina allaha fi saxiix muslim xadika waa garanaysaan ina allaha yabsutu yadahu billeyl liyatuub musiiu nahaar wa yabsutu yadahu binnahaar liyatuuba musiiu lleyl waalardu jamiican qabdatuhu wasamaawaatu madwiyaatu biyamiinih gacan wax qabanayso wax duduubi baa la sheegay dhul cirko dhan midig lagu duubay baa la sheegay riwaayo kale waxay leedahay ilaahay subxaana wa tacala maalinka qiyaama gacanta midig buu cirku ku qabanaya wa biyadihi lukhraa gacanta kalena hee dhulkaa lagu duubahaya war gacmo cad baa la sheegahaya majaaz majaaz iyo nicme nicme iyo qudro qudro iyo yadulisaan meesha ma socoto nabi maxamed sal l slam fi jaamici tirmidi xadiidkii fii ma yakhtasim almalow lacla ee manaamka ahaa ilaahay baa gacantiisa labada garbood salkooda iga saaray fawajadtu barda anaamilihi halkannabigu ka dareemay buui markuu ilaahay bartaa gacanta iga saarin adduunka waxa joogo dhan baaba kashfiga layga feeday ayb badan baan ogaaday gacmo aan ta'wiil aqbalin oon majaaz aqbalin oo iska cad oo wax duuba wax qabta wax abuura buu rabbi subxaana wa tacaala leh waa laba gacmooda wayna caddahay waana sifadaad ilaahay u cunanta kuna habboon asaga taadan tacbaanka oo kale ma ah magac bay wadaagaane isku baab ma ah saan rabbi iyo uunkiisa waxay wadaagaan wadaag kullia uusan jirin ayay gacmuhu u kala duwan yihiin marka taaban baan ka hadlayna mooyeen ma ah hawsha inaan anagu ah, ama aan nimankaa taageersanahay ama aanu qiilbixinaye wuxu waa inaad fahanto ilan masalaةu asma wa sifaat maana sharxayn waxaan ka hadlaynay maxaa keenay in loo cudurdaaro nimankan oo la tagfiirin waayo ee inay khaldan yihin maslada ku khaldan yihin xataa sheekhoodii ba abulxasan alashcari cali bn ismaaciil fii kitaabi alibaan wa fii kitaabi almaqaalaat alkabiir oo kan haddan yarka moyn ka weyn ah meelo badan buu ka caddeeyey ta'wiilka noocaasa oo in yadaynka lagu fasiro nicmatayn aw abaal ama qudratayn inay tahay madhab aljahmiya wاlmuctasila iyo ahli bidac asagaba caddeeyey ka beri noqday marka waa damban baa lagu rafaaday mawduucigan usoo noqdo <clears throat> waxaa weeyaan waxaan leenahay nidaam kasta oo ilaahay sharcigiisa iyo kitaabkiisa iyo diintiisa khilaafsan ninkii dejiyey waa mushrik fii shirki rububiyu ku jira rabbi buu qayb ku haystaa awooddiisa rabbinimo oo shirkul buu ku jiraa waana cibaado shaydaan ruuxa noocaa sameeya shaydaan buu caabudahaya alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shaydaan culamadu waxay leeyihiin fii tafsiiri saxiix shaydaanka ha caabudina waxaa weeye nadaamkiisa yaan la raacin yaan laga amar qaadanin macaasida uu idin wanaajinhayo idin qurxinayn yaan la yeelin wey ee ma aha shaydaan ha u sujuudina ha u rukuucina lannu basharidu maysan aqoonin waxay yidhahdaa shaydaan baan u sujuudahay u rukuucahay laakiin geedkan wuu fiican yahay lagu ha loo baroor diiqo way u diiqi jireen kan ma fiicna ha layska daayo waa layska dan jiray hashu markay intaasoo neef dhasho ha la daayo ritigu markuu saa ha la daayay geedahan waa laga caagayan yaan la shidanin shanshada anagu ma cunno iska daaya wadnaha iyo beerka looma dhowaado hawlaha ka leexda yacni awaamirta uu bixiyo si in daaragta u bixiyo in la qaato basharidu iyo khalqigu yeelaan baa cibaado ah taasaa laga hadlaya cibaadadu ma aha in loo rukuuco iyo iyo in loo sujuudo kaliya looma jeedo waa an icbuduunii bu ilahay leeyahy shaydaan yaan la caabudini aniga ha la caabudo labadaa mid weeye un in rabbi la caabudo asaga amarkiisi iyo nidaamkiisi iyo sharcigiisi iyo xukunkiisa la qaato iyo in la diido xugun kala la qaato xugunka aan ka rabbi ka ahayn ama malaa'ig ha samayso ama bashar ha sameeyeen ama dakaatiri iyo akaademiyiin ha sameeyeen ama brofesorro has kugu tageen ama aqoon-yahan iyo indheergarad has kugu tagto ama cuqaal iyo isima has kugu tageen wa an icbuduunii bay khilaafsan tahay waa cibaadatu shaydaan wey weliga ayaan kaa hoos baasho ilaahay markuu ka warramayo ibraahim abulmuwaxidiin iyo aabbihii wax dhahmaray ibraahim muxuu yidhi yaa abati markuu tuugahaya baryahay laa tacbud shayطaan ina shayطaana kaana liraxmaani casiya yaa abati lakeri waa odaygi oday meel lo watu ahay cibaadadu maaha aabbo ha u sujuudin ha u rukuucin shaydaana waxaa weeye ha caasiin ilaahay oo shaydaan ha adeecin bal ilaahay subxaanaه wa tacaala markii laga warramaya shirkiga maxaa la yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wman yushrik biاllahi faqad dalla dalaala baciida in yadcuuna min dunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida warkuu war cad wey haddaad amarka rabbi ka leexato shaydaan baad caabudaysaa labadaa way xaajadu budo saddexaad ma jirto imaa inaad nidaamkii rabbiga iyo xukunkiisa iyo diintiisa qaadato yo imaa inaad ka leexatood shaydaan caabudayso idan cibaadataan weyun adduunka cibaadat اllah iyo cibaadat shayaan bas labadaa w lagu lugeyn waa baarlamaankii waa dastuurkii wadanka waa sharcigii waa howlihii brotocol brotocol shayaan wey ilahi wuxuu le in yadcuun intuu naafiyo wey ma baryahayaan min dunihi ilaa inaaan inaaa waxay ku sheegeen malaa'igta iyo waxay dhihi jireen waa banaat ullah ilaahay baa guursaday bay dhaheen kufaaru quraysh qayba ka mid a ah iyo carab qayb ka mid a ah waxay dhaheen ilaahay wuxuu guursaday jinka gabdhihiisa boqorada ah jinku qayb boqoruu leeyahay iyo qayb iska eh, inangumeed ah boqoradii buu ka guursaday ilaahay kadibna gabdhal malaaig la yidhaha rabbi u dhalay yay u dhaleen jinkii baa dhalay warkaasay la taagan mogta caqli lama haye tii baa rabbi ka hadlaaya in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wadadan wa inaadku waxaa weeye ilaahyahay caabudi jireen asnaamta yaa magac dumar lahaaba laata iyo cusaa iyo manaato magac dumar weeyaba xataa rag quman kuma jiro hubul iyo xoogo waaweyn baa jirta dhowr xabo yaro waaweyn rag u eg baa jira laakiin ilaahyay kaley sheeganayeen asnaamta xataa magac dumar bay lahaayeen aduu tafsirkan waa la sheeg waxaan ka rabaa wa in yadcuuna ma baryahayaan oo ma caabudhayaan ilaa shayطaana mariida shaydaan madax adag ilah waa anfiyey wax kalema ma jiraan lianna alistinaaa waa daliilu tanaawul waalcumuum wey kufaaro quraysh iyo gaaloo dhanba ee sharciga rabbiga ku gacan waxay baryahayaan oy caabudhayaan oy tuugahayaan shaydaan may ilaahu dhagaxbay dhagaxbaan yaa u diray dhagaxa shaydaan baa u diray hubul yaa u diray shaydaan baa u diray sharciga lagu gaalooba shaydaan baa u diray saasuu rabbi u leeyahay wa in yadcuuna ilaa shaydaana mariida warka waa in la fahmo wey <clears throat> markii eh, yowm lqiyaama marka la tago baa malaa'igta ilaahay su-aalaad baa la weydiinhaya wa yowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ika ila malaaig ahaulaai iyaakum kaanuu yacbuduun jinna akaruhum bihi muminuun waa caddahay waxay le ilaahw adaa adaa nasahan adaa ceebka saliin ah weliga iyaga gacalka ayagu waa adiga maya ilaahu annaga namaysan caabudi jirine jin bay caabudi jireen waljinu huwa shayطaan bidaliili qowlihi tacaala in yadcuuna min duunihi ilaa inaaa wa yadcuuna ilaa shayaana mariida alam axad ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shayaan idan jinka laguu sheegay fii suurati saba mi mafaadir saba lagu sheegay waa kan lagu sheegay suurat nisaa calaa asaxi tafsiiraynna jinkaa shaydaan weeye shaydaanka la sheegayana ma aha in asaga loo sujuudo loo rukuucayo waa in amarkiisa nadaamkiisa la raaco macsiduu kuu qurxiyana la qaato warka aan soo gaabina waxaan leenahay xukumku waa cibaado in ummadda lagu xukuma kitaabka rabbigay shareecada lagu xukumay cibaado weeye cibaado ruuxii u tiiriyo u leexiyey cidaan rabbi ka ahaynna mushrik weeye imaa inuu ku jiro fii shirki rububiya fii shirki اlamr wa imaa inuu ku jiro ka raacay ee ku qancay fii shirki الطaaca wاlcibaada bidaliili qowlihi tacala fi suurati yuusuf in اlxukmu ila lilah u fiirsa hadda xukumku oma ahaanin cidaan rabbigay ka ahayn amara an laa tacbudu ilaa iya cibaado waa maxay waa in xukumka rabbi la qaatow ilahay wuxuu ummadda faray keligii in la caabudo cid kalaan laga agbixin xukumkiisa cidda ka leexata ee xukum kala qaata ilahay khayrkii ba cabdaysa aayad waa caddahay in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyah ayb aayadda xalaa kuugu firan aan soo maray lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic maa lahum min dunihi min waliy walaa tushrik fii xukmi axada xalaynu soo maray waxba kaga noqon mayno waxaa wey dalika diin اlqayim walaakina aktar الnaasi laa yaclamuun haddaad intaa wax ku fahmi weydo oo lagu kari waayo oo qur-aanku intuu celcelin ee xagga ka maray ee xagga ka maray ee kulli uu kuugu caddeeyey xukumka rabbiga oo laga lexdaa inay cibaadatu shaydaan tahay xukumku inuu cibaado yahay ilaahay hayrkii in loo tiriyana inay kufri iyo shirki iyo gaalnimo tahay mukhrij min almilla haddaad fahmi weyday nabi maxamed baa sharxay hebelow wuxuu hi wax lagu sheegi jirayna kuu sheegay buu haddii lagu dili jirayna ku dilay see wax kugu sheegaa idan haddaad intaasoo aayadood ad wax ku fahmi weyday nabi maxamed baa hawsha sharxay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum aayaddaas intaan sharxeeda ayna gaadhin ayada laftirkeeda waxaa ku cad xukunku inuu cibaado yahay ninkii ka leexdana uu mushrig yahay ittakhaduu axbaarahum culimmadoodii waxay ka dhigteen yuhuud baa lala hadlahayaay iyo wa rubaanahum suufiyaashoodii nasaara loo jeedaay arbaaban rabbiyay ka dhigteen min duuni illah walaa ya'murukum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba an ya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun idan waa caddahay ilaahay heyrkii marba hadaad raacdo ama nidaamkiisi nidaam ka duwan aad qaaato ama aad wadaadna allah ka dhige culumana allah ka dhige culummadu intay hadday noo shiraan noo qayilaan soomaaliyeed ay noo dejiyeen nidaam ka soo horjeeda diinta rabbiga ay khilaafsan ayaguna waa rabbiyaal soomaalida ku raacdana waa mushrikiin fii shirki aacati wاluluhiya kuwa waaweyne duubka weynna maxay ku jiraan fii shirki altashriic wاlmri bay ku jiraan yani waa la dhex fadhiyaa midna rabbi buu iska dhigay arbaab wey inaguna maxay nahay addoommo ayaga caabudahay war kuwa cad yahay bal kaanuu yacbuduuna aljinna wey waxay noqon doonta isku bedeli uun bal kaanuu yacbuduuna alculamaaa oo axbaar iyo rubaana arbaaba min duuni illaahi wاlmasiixa bna maryama dhegaysa hadda wamaa umiruu lama farin baa liyahuud iyo nasaaro iyo khayrkoodba ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida culimmada la raacay iyo rubaanta la raacay ee laga amar qaatay ee ilaahay iyaga loo khilaafay rabbi wuxuu ku tilmaamay inay rabbinimo tahay shacabkiiyo bulshadu waxay samaysayna uu yahay cibaado wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa hu ilaahuma shirki waa yahay camaa yushrikuun tana waa shirki baa waxay sameeyeen allahan allahan allah kaayna ma jiro allahna ka hufan oo beri ka ah kana takooran shirkiga ay galeene ay caabudeen axbaartoodi rubaantoodii aayaddu qaybta dambe waxay ku caddaysay wixii la samey inuu shirki yahay waxay kaloo kuu caddaysay wuxuu inuu cibaado yahay waxay kaloo kuu caddaysay xukumku inuu rabbi leeyahay ninkii marooqsadana uu asagu rabbi noqdayba saacadda laga bilaabo aayaddu sideeda u caddahay intaa aduu ku fahmi waayey yaa nabigu kuu sharxaaya waxaa kaloo ku intayna taaba u gudbin kugu filan suuratu naxl shaydaanka dadka uu maamule ee amarkiisa qaata inay asaga u shariig yeelaan baa suuratu naxl caddays inamaa sulطaanuhu calى aladiina yatawallawna wاladiina hum hum bihi mushrikuun asagaa loo shariig yeelaaba inamaa sulطaanuhu shaydaan calى aladiina yatawallawna wاladiina hum bihi mushrikuun wey waa nas sariix ah shirkiga adduunka la galay ee dadka uu ku wereerinhayo marka qiyaamo la iscamajoojiyo wuu ka toobadkeeni bimacnaa wudhi anu beri baan kaa beentood wey anu ma qasbin xoguu calankan u luxay ayagaa daba yaacay ilaahu anu kuma jiro warkoodii beri baan ka ahay yaa ka dhegaysan hadde adduunku ku roga ma akhra laga dhegaysan haya aakharo idan shaydaanku waa xariif wuu og yahay hadda asaga in la caabudahay wuu la socdaa in la caabudahay asaga oo loo shariig yeelay oo ilaahay laga leexdoo laga baydho waa og yahay maalinka maxaa daba yaal ina allaha wacadakum wacda alxaq wawacadtukum faakhlaftukum ilaa qowlihi tacaala inii kafartu bima ashraktumuunii min qabl waaban ku kufriyey waan ka noqday shirkigaad ii sharig yeesheen eed ani dooratay ilahina aad ka tagteen shirkigaa kuma jiro saacadda laga bilaabo min qabl ee fi dunyaa wey socon maysa hadde asagu naarbaba loo ballan waxa halaagsamay naartooda fara ka qodnayn waxaa weeye kuwii kuwi asaga dabagalay inii kafartu buu taagan bimaa ashartumni min qabl ilaahay ballan iyo yaabaho cad iyo diin buu idinku yeedhay anuguna baab baan camirtay kii rabbi baad soo xidheen kaygii baad igu timaadeen laakiin maanta beri baan ka ahay waxba idama qaban kara warku waa cad yahay wuu og yahay sidaa darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala kufaaru qurayshiya gaaladii xilligaa joogtay caruurtooda inay dilaan ama ay nolol duugaan ama ay xabaalaan Eh, ilahay wuxuu leeyahay dadkii u qurxiyey buu ka cabiraya inayyiin shuraka inay yihiin wakadalika zayana likaiirin min almushrikiina qatla wlaadihim yaa u qurxiyey shurakaauhum hw hawl shirki wey am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bih اllah hawshu saasa ku socotaa ilaahay fasamaahum mushrikiin markay waxaan bannaanayn ay amreen oy raaceen wix xalaal ahay ka xarimeen oy ku raaceen waxooshoo dhan shirki buu ilaahay ka soo qaaday waana cibaado warkaan soo gaabiye xadiidkii cadi ibnu xaatim aho cadi ibnu xaatim wuxuu ahaa nin carbeed oo xilligii jahiliga nasraani noqday nasraani buu noqday oo wuxuu qaatay nasraaniya muxarafa mubadala buu qaatay isagu dhaqamo xunxun oon fiicnayna wuu samayn jira boqorna wuu ahaa tolki laakiin nimankii qaatay nasraaniya aan muxarafo ahayn oon mubadalo ahayn way ku badbaadeen sida waraq oo kale waraqa ibn nawfal asagu ku badbaaday amaa cadiy ibnu xaatim nabigu ku yidhi laa tasubuu waraqa fa inii ra'aytu lahu janna aw jannatayn inuu ahlu iimaan ku dhintay oo janno gelayu nabigu sheegay waraqa waa caddeey amaa cadiy ibnu xaatim asagu wuxuu haystay towra injiil muxarafa mubadala ah muhayara ah nabigu marka wuu canaantay mirbac buu qaadan jiray wax la yihahdo oo baashan canshuurta u eg ummaddu dhibi jiray tolkii nin ugaasana waa aad u qiimo badan laakiin adugu waa kii issoo dhiibay marka dambe soo noqo suu u cararahay markii reerkooda dhasha la dhigtay o muhaajiriin ansaar ka shaqeeyeen oo meelo badan ugu fiegay waa kii dambe soo noqo nabi maxamed ma amin barkina kusoo baxay buu isagoo gurigiisi jooga oo suura tooba arinay waxaana qabay bu macatab balankaada macatabka saliibka loo saliib baa carabyaan la yihahdaa soomalilan macatab bay odhan jireen waagaasay saxnaayeen ilaahuma maxamadiyada quwe u gargaar macatabiyada jebi baan soo gaaray anugu hadda kristan kristan iyo ree yurub iyo ree galbeed waaba la ammaaniba war galbeed galbeedka naga daay yuryurubka gaalada dhaha warkaa la cadday leanna magaci khafiif buuba iska noqdayba reer galbeed waxay iskala noqotay iska era erey iska erey cilmiyeed abaa laga dhigay waana kufrigu meeshuu ka yimid almuhim ataytu rasuula allahi wa fii cunuqii saliib buuri nabi maxamed baan u imid anoo macatab qaba baalkaas soomaaliya anu ka soo gaadhay garan maayo xataa caruurta yararka ah xabaalaha marka la tago carada laga soo qaado istilaab baa loo marin jiray carruurta dsaalhadabaaslodhan saas lagu dhigi jiray soomaalida qaarkeed geela istilaab bay ku dhigataa iyo xoolaha marka xataa ruuxa laga gubahayo waxay dhihi jireen fallaadha kolbaariay ahayd baan u malaynhayahay shaabukur saan ma saan baan u malay wix fallaadha la odhan jiray ruuxa kolbaariun bay ahayd ama naqas kugu dhega bay ahayd marka ruuxa laga gubahayo waxaa loo gubi jiray istilaab yacni calaamada kristanka ee saliibkii baana soo galay qaabu noo soo ma naqaan iyo meelu ka yimid balaayaa keentay waagu hadda un remiyiga layska ahaa baallihii sucuudiga qulqulahay ee sufyaana thoori u yidhi meesha lagu arkaba hala dilo kuwii baa ummadda aafiyaan u malay sufyaana thoori baa la weydiiyey qolyahan gaalada ee dalxiiska ee iska socda ee un ka waran baa layidhi meesha lagu arka hala toogta buuri oo maxaa jiraa la yidhi dhaqan xumay faafinhayaan buuri maxaa waddanka daga keenayba la wareegahaya ma meel fadhiistaan balaayo iyo zine iyo bakti iyo gaalnimo iyo qurun bay wadaan buur waa gormuuliga qarniga waa qarnigii labaad wey joogay wey waxaa laga jooga kun iyo laba boqoloo sano kahor yuu fatwoonhaya dadkan diinta u shaqaynaya waa waad la yaabaysaa caqliga rabbi geliyey subxana wa tacaala si kastaabaa noqotee <clears throat> intii masaakiinta meelaha wareega la laayo xasaan baa hal laayo odhan ayb fa li nabigu wuxuu igu yidhi yaa cadiy ibn xaatim cadiy ibn xaatimow alqi hada alwathana canka buna hort ka bilaabay waa inaad asharaaxoto sheekh waa ugaas weeye hebel weeye lama taaban karayo warwarka waa in la caddeeyo nabigu wuxuu ka bilaabay ina cadiy ibn xaatimow ina xaatimow aad yeelaysaa sanamkan aad qabto horta siib baa nabiga ka bilaabay alqi hada alwathana nabigu iyo sumad kutusaysaa wixii aad aaminsanayd ma sanam weeye nab wuxuu ihi sanamkan sii buur xor sanamka hadda adduunka taagan waxaa ka mid a ah calaamada waa sanam iwey calanka soomaaliyeed ee shanta gees sanam wey sii suba daad maqasho waa sanam meel taagan wiil yaroo gubay baa wixii ka dhacda garanaysaan haddaysan sanami maxaa lagu dhammaanhaya wiil yaro intuu dejiyey mid madow oo laaila ku qoranta meel saartay b b sda ataa waa ka fadhiisan wey b b sda ataa waan mujrimiin waa laftirkood u shaqey galada u shaqeeye waa laga fadhiisan waay sanam meel fadhi hadaad maqasha calamada noocaas hala dejiyo calamka la dejina hala furasado waa sanam yan ka hoos bixin weligaa ha u qaadani uun sanamku dhagixii qureysheed jahligaas looma baahno iyo nacasnimadaas dabaalnimo wey midda ayada nabigu wuxuu ku yihi alqi hada alwathana canka war sanamkan isku xor wa fii riwaaya iطrax hada alwathana canka wاntahaytu ilayhi wahuwa yaqra nabigu waxaan soo gaadhay bu nabigu wada suuratu tawba yaqra'u suurata bara'a xataa ataa waa dhagaystay buui sanaamkii waan iska siibay kadibna waan dhagaystay buui nabigu barkinuu ku fadhiyey oo yaroo salku u dhigtay nabigu oga kacay markaasuu u dhigay ninku u yimid ugaaska ah wuu xurmaynaya laakiin aq runtuu sheegaya waa laba kala baab moogta ruux inaad xurmayso ood sharafto ood maamuusto xaqana u caddayso laba kala baab wey nabigu waa oga kacay wuu fadhiisiiyey kadibna wuxuu yihi sanamkan go kuushan iska go feedhaha kaaga dhegan anna qur-aankii baan dhagaystay bu nabigu wuxuu soo gaadhay qowlahu tacaala اتkhذوu axbaarahum warubaanahum arbaaban min duun اllah wاlmasiixa bna maryam aayaddii baa halkaa markaan marhayo nabigu marhay nabi maxamed u kaadi saa maana yeeli jiri rabbi kamaana dhiganin dad nala siman bay ahayn laakiin culumay noo ahaayeen waxay noo yeelaan baan na amraan baan samayn jiray waxay noo diidaan baanu diidi jiray laakiin rabbi noomays oo maanan sujuudi jirin maanan u rukuuci jirin oo maanan gurguuran jirin marka fiqigi waa maqluub u galay eh, cadiy nabigu waa ka saxaaya <clears throat> nabigu wuxuu ihi balaa waad caabudi jirteen yaa rasuul اllahi inanaa lam natakhidum arbaaba nabi wuxuu balaa alla magana waa ka dhigateen nabigu waa diiday alla magana rabbi baad ka dhigateen iyo ilah baad ka dhigateen eh, culimmadiina alaysa yuxiluuna lakum maa xurima calaykum fatuxiluuna hawshu miyaysan ahayn miyaysan idinka idiin banayn jirin wuxuu rabbi idinka xarimay waxaad diintiinna ku ogtihin iyo kutubtiinna saxiixa ku ogtihin inuu xaaraan yahay inuu xalaal yahay ma idinka xarimi jireen ha wayuxarimuuna calaykum maa axala allahu lakum fatuxarimuuna wuu gar qaadanaya qultu balaa yaa rasuul allah ha alla magan hadday cibaadadu iyo rabbinimadu halkaa tahay alla waa dhex wax rabbi naga xarimay bay noo banayn jireen annaguna waan ku baalin jirray ku baali wey way noo banayn jireen waan ku baalin jirray way naga xariri jireen ku rar baan dhihi jira ku jar goo gacanta hawraarsan nabigu wuxuu ihi haadihiiyo rububiya rabbinimada idin rabbi sheegaya tan weeye aayaddu yuusan kugu qalloocanin nabig wuxuu ihi marka fatilka cibaadatuhum weliba intaa kuma dayninba aayadda cibaadada laguma sheegin ogu hadda cibaado cad inay caabudu jireen rabbi culammadoodii aayaddu ma til ma caddaynin laakiin way ishaartay waxay ku ishaartay wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida marka inay cibaadad tahay tii buu nabigu fasirhaya fa tilka cibaadatuhum cibaadada uu rabbi sheegay ee uu diidan yahay middaa daaweeyo in addoon ama makhluuq ama axad axadaha ka mid a lagu raaco fi taxliili wataxriim wtashriic sharci dejinta iyo qoondaynta iyo hawlaha in lagu raaco wixii sharciga khilaafsan buu nabigu ka hadlaya waa xadii saxiixa soo saaray abari fii tafsiirihi fi tahdiib abaraani bayhaqi khadib albaqdaadi ibn abi xaatim ibn mundir ibn sacad cabd ibn xumayd waayruhum xadii sugan wey xadii sugan oo la yaqaano idan wixii aad wareejin jirayso dhan aayaddaba cadaysayba miyaan sharciga wadanku uusan dejinin baarlamaan aan isweydiinay ummaddan waxa lagu dhaqi ee kenya yaa dejiya haddaan soomaaliya taabto wad xanaaqaysaano kulligiin balaya idinka buuxdee kenya sharcigeeda yaa dejiya lagu dhaqo bangaani ragga waxa loo geeya lagu xidha yaa dejiya wax rag lagu laaya yaa dejiya waddankan wuxuu kala socda ma wuxuu dejiya mise waxay niman kenyaata u qayilan wey fa tilka warku waa yahay wareegeysa caddaysi ma jira dastuurkii lagu dejiyey eldoreed lagu qoray mise agee lagu qoray mu ah mise embagati bu ah w lagu qoray ya iyo kii carta lagu qorayba ee nidaamka tashriic ee taxliilba watay muxuu ahaa waa kitaab kitaab shaydaan wey waa kitaab shaydaan dadkii dejiyeyna hadday xujada ku qununta iyaguna mushrikiin wey bimacnaa fi shirki rububiya soomaalidu hadday ku raacdana calaa cilmi ayaguna waxaa weeye mushrikiin fii shirki aaca warku waa cadya xadiiu xudayfa arrintan la weydiiyey oo la yidhi bal aayadan laftirkeedu nabi maxamedna waa sharxay welina waxbaa nagu tagan caddee baa layidhi xudayfa waxaa su-aalaha khatarta saxaabada u jiray ay taabiciintuba hawlo badan ka warqabay munaafiqiin iyo asraar badan buu hayay cilmi badan buu hayay waxaa lagu yidhi akaanuu yacbuduunahum bimacnaa ma u sujuudi jireen oo ma u soomi jireen oo ma u salaadi jireen qaala laabu walaakin kanuu yuxiluuna lahum اlxaraam fayuxiluuna wayuxarimuuna calayhim اlxalaal fayuxarimuuna sida nabig ufasir u fasiray weli wuxuu yihi haddii la noo sujuuda ma aysan yeeleen ii badbooda ma aysan yeeleen ha la ii jibjiibsado ma aysan yeeleen innagu waaba gurguran jirray warka iska badaayi ayib laakiin tashriic bay u samayn jireen waxaa ma banaano waxaan waa banaan yahay iyagana ku raaci jireen cabdirasaaq waa soo saaray bri eh, byhaqi khaib baqdadi fi اfaqih اlmutafaqih bisanadin صaxiix abulbakhtari ataabici aljaliil baa asaguna aayadda fasiray wuxuuna yidhi amaa inahum low amaruuhum hadday fari lahaayeen buu i culummada axbaarta iyo rubaanta ahlu kitaab hadday shacabkooda fari amri lahaay an yacbuduunahum min duuni اllahi ma aaacuhum bu weliba tacabigaa sii qeexay axbaar iyo ruban hadday odhan lahaayeen maanta waa maalinka annaga naloo tukan jira halla tukado waa idin fadhiisanaynaa soo tukada kulligii ma aysan yeeleen buri ha naloo salaado ma aysan yeeleen buri xaj ha naloo bixiyo ma aysan yeelen hanaloo zakeeyo ma aysan yeeleen ee cibaadadu xaggay ka timid taabiciyow walaakinahum amaruuhum fajacaluu xalaala xalaal allahi xaraama wa xaraamahu xalaalah fa ataacuuhum fa kaanat tilka rububiyabu masaladu waa masأala jaliya waadixa lada salaf fii kitaabi rabbikana ku cad wa sunata nabiyik ee baryahan dambaa yaa xaarka la qasanhaya tay xaajadu ay murugtay ayib yaa adduunka la kharibahaya aharka asagoo lafkiisu waa ahar saxiixa tafsiirka cafwan bisanadin xasan cinda ibn cabdilbar fi ljaamic kun sideed boqol lixdan iyo saddex alimaam ashanqiiti khayr allaha siiye masaladan ragga caddeeyey ee weliba faahfaashay ee qur-aanka iyo sunnada isku qoofalay ee ka niqaashay ee ummadda si aad u cad ugu caddeeyey buu ka mid yahay khayr allah siiye raggii casrigan joogay ninka fanu tafsiirka ugu yaqaana maca aliطlaaq wa hada xadiidkii buu tacliiqinaya xadiidu cadi bni xaatim fatilka cibaadathum <clears throat> wa hada tafsiru الnabawiyu اlmuqtadi ana kula man yatabicu musharican fima axala waxarama mukhaalifa litashriic اllah annahu caabidun lahu mutakhiduhu rabaa tafsiirkan waxaa ku cadboon nin kasta oo raaca tafsiirka nabi maxamed oo aayadda ku fasiray aayadda hadduu nabi maxamed fasiro wadaad dambe qowlkiisa la dhegaysan maayo derbi baa lagu dhufan waxaa loqoloqo ku dayey iyo qaamuus almuxiid iyo saxaax aljawhari iyo tahdiib luqa ashari ka fiirin iyo mufradaadka raaqib alasbaani ka eegaysaa intaan nabi maxamed nabigu laakiin ushu ku dhufta ninka hadla malgii baa maxaa yeelay nabigu hawshiisu qabsanaya cirkiisii shaqadiisii wa anzalna ilayka dikrae eh, litubayina linaasi ma nuzila ilayh wama anzalna calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih idan nabigu waa caddeeyey falaa bayaana bacda rasuuli warku war iska dhan wey wareegcadin socon may wuxuu i waxaa aayadda ku cad nebi maxamedna ku fasiray nin kasta oo raaca nidaam iyo sharci dastuur khilaafsanka rabbigay ninkaa asaga wuu caabuday buui rabbi buuna ka dhigtay dastuurka ninkuu deji mushrikun billaahi mushrikun bihi kaafirun billaahi wa huwa tafsiirun saxiixun laa shaka fii sixatihi buuri wاlaayaat اlqur'aaniyatu alshaahidatu lisaxati la takaadu tuxsiiha fi lmusxaf اlkariim iclamuu ayuha اlإkhwaan sheekhu waa weli waa calacalhaya ana alishraaka biاllahi fii xukmihi wاlishraaka bihi fii cibaadati kilaahumaa bimacna waaxid laa fara baynahuma albatta inkaahosbixin buui laba shirki baa jira ashirk fii xukm اllah washirk fii cibaadat اllah soomaali waxaa aafeeyey kaas wey shirki waxay u yaqaanaa in qabriga loo sujuudo keliya waaba intooda hadda room weeye ku weli dawaafay ii kaadi ku weli biyoole ku wareegeysanhaya u kaadi iyo yuusuf koreyn iyo sheekh cabdaruus iyo sheekh cabdal aminkan daba taaga ii kaada kuwaas ayagu waxaan ka hadlayaa kuwa xoogo fatxulmajiidka u baxaan ka kuwii laftirkoodii ba waxay shirkiga u haystaan keliya inuun ama ilaahay khayrkii loo sujuudo ama loo khuduuco ama la baryo la yihahdo sheekh cabdiqaadir bes u haystaan war dastuurka iyo nidaamka iyo maamulka ayaa ka daran kaasba ka daran alaa lahu alkhalqu waalamr amru tashriic baa ka daran idan kaasaaba ugu daranba waana ka cibaadatu shaydaan asalba awey bal bacdu lmucaasiriin waxay ku magacaabaan shirkigan qubuurta in lagu dul wareego ama la masaxdo ama la baryo ah shirku sudaj bay dhahaan waa shirki remiyi ah gaalnimo remiyi ah wey gaalnimo reem magaalaa jirta oo jaamacad looga soo baxo oo dictoor lagu noqdo oo mushaar lagu qaato oo guryo u dhisan yihiin oo ninkii lagu xurmayn ootay loo xidho karafeed loo xidho waa tee waa shirku alxaakimiya shirku alxukm maxaad maqli fuqahaa lqaanuun baad maqli maxaan maqli jiray fuqahaa shariica fuqahaa lislaam fuqahaa lqanuun maxay yihiin waa ustaad qaanuuni baa lagu dhihi kuliyat shariica wlqaanuun wlqaanuun eesh huwa alqaanuunka ma maqlaysa waa walaa yushriku fii xukmi axada wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum soo kaxe bal kaanuu yacbuduuna aljin ya abati laa tacbud الshayطaan alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbud shayطaan fatilka cibaadathum fakaanat tilka rububiya kiibaa kaasa waxay u yaqaaneen wadaadaha qaarkood shirkii iyo gaalnimo reer magaal orantood waqad asaabuu fii dalik shirkulxaakimiya ka u daranee adduunka maanta roga weeye ayib inaan kaa hoos bixna wsha ayada sheekhu marka wuxuu yihi labadaa shirki midna shirkun filcibaada ah midna shirkun filxukmi ah waa laba shirki oo isku midoo lagu gaaloobi wax faaladii yatabicu nadaaman hayra nadaam illahi wa tashriican hayra ma sharacahu allahu qaanuunan mukhaalifan lisharci illahi min wadci اlbashari mucrida can nuuri الsamaءi aladi anzalahu allahu cala lisaani rasuulih man kana yafcalu hada huwa wman yacbud الsanm wysjudu lilwathan laa farqa baynahuma albata biwajmi lwujuub sheekhu u fiirsa buuri ninka nidaam iyo dastuur ay bini aadam iyo khalqi iyo makhluuqaad dejiyeen raacahay iyo ninka sanamka u sujuudayo hubul iyo laata iyo manaata iyo cusa caabudahay waa nafsa shay waa dameer iyo labadiisa dhagood wey hawshin kaa hoos bixi wax u dhexeeya anugu ma hayabo qur-aankana intuu darey wixii aayad aha fahumaa waaxid kilaahumaa labadaasba mushrikun biاllah hada ashraka fii cibaadatihi wa hada ashraka bihi fii xukmih wاlshraaku fii cibaadatihi wاlshraaku bihi fii xukmihi kilaahumaa sawa ilaa uu waday sheekhu hadal dheer oo aad qiimo badan baa ku qoran kitaabka loo yaqaano alcadb الnamiir min majaalisi الshanqidi fi الtafsiir baa loogu laaban karaa mujaladka adugu suuratu tawba aayadda soddonaad ilaa aayadda koobaad ila inama nasi iyo waxaa wada socday itakhaduu baa isku xigaan filhayaay aayadda soddonaad ilaa aayadda soddoniyo koobaad suuratu waxaad fiirisaa tawba waxaad kaloo fiirisaa fii suurati ancaam aayadda konton iyo toddobaad markuu fasirhayo qowluhu tacaala fi suurati shura wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmu ila allah ayadna fiiri aayadda kahfi lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic markuu fasirhayana fiiri yani xaqaa'iq buu dhiibaya raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu leeyahay markii rabbi ka hadlahayay shirku اlcibaada kan xukumka anaynu ka hadlahay faman kana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada bu ilah yidhi markuu rabbi xukumka iyo maamulka iyo taladii dastuur ka hadlayana wuxuu yidhi lahu hayb الsamaawaati wاlardi absir bihi waasmic maa lahu min dunihi min waliy walaa yushriku fii xukmihi axada waa laba shirki soo ma aragtay shirkun fi اlxukmi wa shirkun fi اlcibaada faman kaana yarjuu liqaءa rabbii falyacmal camala walaa yushrik bicibaadati rabbi axada kana waa maxay walaa yushriku fii xukmi axada wa fii qira'at ibni caamir asabciya almutawaatira ayadna maxay walaa tushrik fii xukmi axada nabigaa la hadlayaba idan in la kala qaado wadaaduhu caydhsadaan xerigoo soomaaliyeed ee sheekh cabdiqaadir axmoodahay madad bilaahi jilaani bxaq illaahi kun cawni halumu aala jilaani bidikri lqawsi qanuunidu ku haya bal caydhsan ninkan meesha fadhiya karaafeedka qabee miisku u yaallay oo iswareejinhaye qaangaadhka ummadda waxna feermay waxna dejina farahad ka qaadi soo musiiba maaha alxukmu bigayri maa anzala shirku alxaakimiya waa akbaru shirkin cusya billahi fi hada zamaan taas waa inaysan ka hoos bixin culummaduna weligood dhaqan waxay u lahaayeen qadiiman wa xadiian kolba inxiraafku meeshuu ku jiro iyo dhibka u badan muslimiinta meeshuu ku haystaa weerarka lagu qaadaa ibnu taymiya raxmat ullahi tacala aley xilligiisi kitaabtiisa haddii la ururiyo boqolkiiba sagaashan baad odhan kartaa wuxuu ka hadlaya waxaa weeye sheekhu shirki alasmaa wasifaat masalatu alasmaa wasifaat baa u badan kitaabtiisa cala ilaaq boqolkiiba labaatan ama soddonna wuxuu ku bixiyaa shirk aluluhiy tawxiid alcibaad buu ka hadlaa laakiin xilligiisi iyo saddex boqoloo sano asagoo ka horreysayba taqriiban ama laba boqoloo ka horreysayba ummaddu waxay ku aafaysna waxay ahayd tactiil اllahi min asmaa'ihi wa sifaatihi shirku اljahmiya wاlmucatila wاlmuctazila iyo wix la halmaan o dhanba maadaama aafadu masalatu alasmaa wasifaat ay ahayd wixii rabbi geliyey caqli iyo cilmi iyo xiniyo iyo geesnimo iskugu geey meel aduu fiiri waagi dambe markuu ogaaday kan uu daba taagan uu naqdinhayay ee shirkul asmaa wa sifaat ah meeluu ka soo farcamay inuu leeyahay markuu kuwan dhameeyeyba meelhi haddana ku laabtay falaasifuu naqdiyey qidamul caalam buu ka hadlay wuxuu ka hadlay tacaarud alcaqli waalnaql idan awooddiisa u badan xiniisi wuxu iskugu geeyey masala alasma wa sifaat isagoo de meelo badan ba ka hadlay markaan caqiidada ka hadlay markii la soo gaadhay xilliga hadda u dambeeyey saddex boqol oo sano ka hor laba boqol oo sano ka hor xilligii ibn cabdiwahaab ummaddu waxay ku aafaysnayd wuxuu ahaa shirku tawxiid aluluhiya ama shirku alcibaada musiibadu taasay ahayd ninkii xoogow dareema war qubuurta aad sharad gal sheekh cabdiqaadir ku soo xidhba hawshiis intaasoo asnaan baa la samaystay wuxuu xoog iyo xiniyo lahaa wuxuu isugu geeyina cabdiwahaab shirk aluluhiya heli mayse waa naadir ama waa dhif inaad hesho maxaa abdiwaab oo ka hadlaya maslaة asma wasifaat lannu musiibo ka weyn baba xilligaa taagnayd wey salafku xilligoodii qarnigi qarnigii labaad ama saddexaad oo dhan maxaa u darnaa musiibadoo taagnayd alirjaac iyo khuruuj iyo masalata khalqi qur'aan xiniyo waxay halkaa iskugu geeyeen war waa ra'yi gaabni ummaddii oo gaalnimo kusii baaba'ayso oo mid reer magaal ummaddu rogtay inaad xero waxoogu tawasul ku werisaa caydhsato waa ra'yi gaabni wey ma aha taa in kan hala daayo kan hala daaye waxaa weeye ninkii fallaadho ku dhacday labadii darayd wuxuu yihi salka laga bixiyo aan fadhiisti war meesha u daran ummadda ee balaayadu kaga soo burqamayso halka horta hala awoodo awoodan ha lagu bixiyo nimanka ka hadla shirkigaas noocaas shirkulxaakimiya ee ummadu soo u ee ummadda oga diga sanadka maanta waxaa loo yaqaanaa saruuriyiin qutbiyiin khawaarij takfiiriyiin baa loo yaqaanaa iska ilaali ad ilaahayna ma odhan ugu waad waa kuu soo sheegay ammaantu iyo caydu meesha ku xidhanta ammaan iyo cay asmaada rabbi ku xidhay alislaam waliimaan alkufr walnifaaq washirk masaailkaas wey masaail asmaa walaxkaam inaad soo fahanteen ba ilata hadda intaa waba kaga noqon maayo si kastaba noqotee waxaan u jeednaa shirkiga xaakimiyadan ka hadlayna waa shirkiga ama xugumka ku aadan altaxliil wataxriim wtashriic amaa nidaamka idaariga ah baabuurka xilligaas meesha ma dhigi kartid meeshan baakin way ka leexo saha loo kala traafiku qaabka xukun dhihi mayna kan waa shirki waa nidaam idaari waa maamul sida wax loo kala hagi lahaa wey waxaan ka hadlayna kee la xidhi kee la dili kee la dayn maxaa xaaraana goorme islaamtu kaa furmi xaq maxay kugu leedahay dhaxalkii ka waran howlahan ka waran warka tashriici laga hadlaya maamulka bashiriyada laga hadlaya nidaamka iska idaariga wax kala duwadda ah een xaggana khilaafsanaya kitaaba rabbika dhib ma laha bal wuxuu gudagelahayaa almasaalix asharciya almasaalix almursal kaa ku jira annidaam alidaari waa min almasaalix mursala nabi maxamed xilligu jooga ma lahayn jeel ummadda lagu xidho xilliga cumar ummadii baa ballaartay adduunka o dhan bay ku fideen ciraaq masar meelo badan yaman adduunka o dhan baa batay mujrimiintina waa bateen muslixiintii waa bateen xabsi ragga lagu xidho hawsha lagu ogaado waa loo baahaye xabsi buu sameeyey xilliga nebi maxamed ma jirin ciidan qoran oo diiwaan gashan oo la yidhi hebel alla dhaqaaq markay hawshii war soo baxaay waan la yaaci jiray dadku ahlu khayr bay ahayd maxaa soo dhowaatay ninkii ninkasta meeshu ka boosay warankiisii seeftiisii faraskiisa raggii wada yaacahay hadhown baa la istirin jiray meeqan nahay la istooyin jiray xilligu cumar wuxuu sameeyey ciidanku waa badan yahay gaalana waa badanta way kala fakanaysaa wuxuu sameeyey fail diiwaan buu register buu sameeyey ku qoran ciidanku weliba mushaar uu ku siiyo nidaamka noocaasa nadaam idaara loo yaqaana dhib waa min almasaalix almursala ee masaladaynu ka hadlayna waxaa weeye mas'alaة الtaxliili wالtaxriim wالtashriic waad fahanteen bay la tahay intaas waa ashirk aan kaga baxno shirk rububiya ashirk fi rububiya oo dho aan u qaybinay saddex qaybood maxaan u qaybinay shirk fi اdaat fi daat اllahi subxaanaه wa tacaala shirkun fi اlkhalqi wاlficl iyo shirkun fi اlamr saddexdaasaan shirku rububiya u kala jabinay waxaa inoogu xiga ashirku fi lasmaa wasifat waa dhib yar isagu waa taqaanaan waa sideeda inkaga filan waxaa weeyaan ihbaatu shariikin markaan tacriifinaynaa ashirku fi lasmaa wasifaat magacyaha ilaahay uu leeyahay iyo tilmaamuhu uu leeyahay in ummadiisa iyo makhluuqaadkiisa qaybo ka mid lala ah wadaajiya rabbi wax lagu daro taana shirki wey wa ihbaatu shariikin lilahi tacaala fi bacdi ma yakhtasu bihi min asmaa wa sifaatin asmaada iyo tilmaam rabbi gooni leeyahay inaad ummadii kale ku magacaado waa shirki allah waa magac rabbi gooni u leeyahay haddaad wiilkaada allah ubix iska war mushrik baa tahay alraxmaan rabbi baa iskale magac gooni ah wey wiilkaada raxmaan u bixis shirki wey ma shirkun fi rububiya mise waa shirkun fi luluhiya mise waa shirkun fi asmaa wasifaat fi lasmaa wasifaat haddaad wiilkaada tiraa cabdiraxmaanna waa tawxiid maxay u kala duwan yihiin waxay u kala duwan midka waxaa tihi addoonkii raxmaan ilahay addoonkiisi wey waad waxbaad qirtay nin wax qirsan baata laakiin markii hore waxaa la wiilkaygu ilahay ba lamid yahay laba kala baab wey idan laba u qaybsama midkaas shirku fi lasma wasifaat ah oo midna waxaa weya ashirku fi lasmaai اlxusna midna waxaa weya shirkun fi sifaat labada on weeye sifaadu rabbi gooni u leeyahay inaad ummadda qaarkood ku magacawdo aad wax ka siiso tilmaamu rabbi lahaa tilmaamaha rabbiga waxaa ka mid a ah inuu yahay عليم بكل shay قادر على كل شيء samiic bikuli shay basiir bikuli shay waxaad tiri maya sheekh cabdiqaadirna dhulkuu taaka ugu jira waa ku ogyahay taaka jalaq adduunka wixii ka dhaca waa la socdaa idan maxaan ku jiraa shirki baan ku jiraa fii sifatin min sifaat اllah waay sifat اlcilm sifat cilm cilm اlgayb walaa yuxiiطuuna bihi cilman qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waman fi ardi اlgayba ila اllah wma yashcuruuna ayaana yubcauun ilahay ba hawshaa iska laha caalim اlgaybi falaa yudhiru calى gaybi axada ila man irtadaa min rasuul idan waxaabaad gashayba marka inaad fahantaan baan rabaa sifa ilahay sifaatkiisa kamida ee khaaska ah baad addoommihii siisay addoon addoomaha ka mid ah ama magac ilaahay magacihiisa ka mid oo khaas ah baad addoomihiis asmaada rabbiga laba qaybood wey qayb lama ogolo makhluuqaadku inay isku magacaabaan mamnuuc kaallah wاlraxmaan wالsamad wاljabaar wاlrazaaq wاlkhaaliq wاlmutakabir asmaada noocaasa ninkii ka agbaxayo sun iyo waabay halis wey waa shirki laakiin cali oo kale ra'uuf oo kale waa lala bixi karaa melig oo kale sayid oo kale ayib asmaada noocaasa addoomuhu way la bixi karaan cali bn abi baa meesha ku jira ayib asmaada khaaska ee rabbi keligii leeyahay mamnuuc wey alqaahir baa kamid a mamnuuc lama ogolo ilahay baa qaahir ah wax wax dirqan kara asaga wey asmaada waad iskaga caraysa almuhim in waxaa dhici karta ismigii aad taxriifiso intaad qeyb ka goyso aad magac rabbiga ka dhamarato kallaata waxay taxriifiyeen oo ka ishtiqaaqeen min allah aw min alilaah bay laata ka keeneen cuza waxay ka keeneen min alcasiiz magac ilaahay bay taxriifiyeen asmaada noocaasoo kale ah ama min isma ismaaillah baa laga ishtiaaqaya ismi magac makhluuq ama magacu rabbi mudnaa oo lahaa oo khaas ahaa baa ummadda qaarkood loo bixinaya kaas wey amaa sifadu ashirku fi sifaat waxaa ka mid ah shirku lmucadila inaad ilaahay tilmaamuhu leeha u diiddo ood ka anfido oo tiraad ilaahay subxaanahu wa tacala laysa khaarij alcaalam ilahay adduunka kama baxsano kumana dhex jiro midig kama jiro oo bidix kama jiro oo hoday kama jiro oo gadaal ma jiro oo hoos ma jiro oo kor ma jiro laa laa walaa laa laa-an wey muxuu noqday ilaahay macduum wey ma jiro wey macnaheedu waxaan ku idhi cabdiraxmaan ma taqaanaa markaasuu ihi cabdiraxmaan adduunkana kuma jiro kamana baxsano midigna kama aha bidixna kama ah horena kama jiro gadaalna kama jiro hoosna kama jiro korna kama jiro kumana jiro kamana maqna macnaheedu waa maxay caqliga bani aadamka inaad fikirta ma la ma jiro wey macnaheedu sidaa darteed baa bacdu salaf iyo bacdu alashaacira weli maya cafwan bacdu almuctazila yaa waxay ku doodeen amaama maliki min muluuk alislaam nin la odhan jira daahir hortiisay ku doodeen boqorkii baa dhegaystay aqoon badan ma lahayn labada nin bu isku dhegeysta isxaab nu rahuya mid kale wey oo jahmi ah markay niqaasheen yaa boqorka wuxuu yidhi haaulaai qowmun adaacu rabbahum bu nimankan buu i waa niman ilaahooda fakaday buu ka fakaday sida mamamdayn bu nimanku markuu dhegaystay ruuxu waa ru biniadam waxbu garanaya maogta wuxuu nimankan rabbi baa ka fakadayba sida qolya kristanka ah, maalin intuu ilahay baa fakaday ay raadin jireen soo garanaysaan intuu qarsado oo meel gashado eh, alaabtiisi iyo udha uga raadi saas kule noqonaysa markaad sifaadka rabbiga u diido macduun baad ka soo qaaday haddaad mumail tahayna ilaahay waa tanqiis waxaa tii ilahay gacan buu laakiin gacantiisu waa taydoo kale biqudrat lwaaxid aljabaar idan waxaad noqotay munaqis lilah ilahay war gacantan sakaraadka dhiigga iyo lafaha iyo faraha ah ee adu aad leedahay tan rabbigay maxaa iskaga dana rabbi miyaad aragta adugu maya war intuu tilmaamo ee sheegto ku daa ha u bixin hana diidin sida mucadiladii hana tashbiihinin oo tamilinin ayb laysa ka milihi shay wa huwa samiic اlbasiir bayna tanziihi ataciili wa bayna alihbaat atashbiihi udhexee buui saasaa lagaa rabaa almuhim si kastaba noqotee waxaa weeyaan shirkigaasna shirku asma wa sifaat baa loo yaqaanaa meelo badan buuna galaa alla iska ilaaliya mushabihada iyo mumailada iyo mucailadaba waa mushrikiin fi ifaat wa fi asmaa illaahi wa sifaatih waxaa ku yimid shirku luluhiyuka inoogu dambeeya ah asna musiibo kala wey shirk aluluhiya markaynu soo gaabno waxaan leenahay waxna waa wax xagga rabbiga ka imanaya afcaasha xagga rabbiga ka imanaysa waa inaad asaga u gooni yeesho oo shir tawxiid rubiya waa afcaal اllahi subxaanaه wa tacaala asagaa wax dila isagaa nooleeya isagaa sharciga iskale isagaa wax dejiya isagaa sharafta bixiya isagaa wax duleeya waa wax agga rabbiga ka imanaya awood agga rabbi ka imanaysa wey eh, tawxiid uluhiyana waa addoommaha acmaasha ka baxaysa wey war addoommaha acmaasha ka iman iyo dhaqanka ka iman iyo khayrka ka iman alla keliga la adaan wey awoodda kor ka imanna ilaah keliga ha u qiran wey labada waa soo horjeedaan waxaa ku yimid tawxiid alasmaa wasifaat ilaahay maxaynu ku tilmaamaynaa wey maxaynu ugu yeedhaynaa maxaan ku baryaynaa walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha intaa wey waxaa laguu sheegay sidii wadaadka tacbaanka haddaad tiraado saddex ilaah bay wahaabiye sheegeen hadda weysadun baa kaa jabay saddex ilaah lama sheegina waxaa la sheegay saddex xaqoo rabbi leh bilcaantaabaadaad saddex dalaaqood ku qabtaaye ma saddexaasaad fahmi weyde saddex saddex wey hawsh wey weeye ilaahay saddex xaq buu kugu leeyahy wy inaad keligii caabuddana waa kugu leh ood cirkaada odan ku leexanin odan ku weecanin wuxuu kaloo kugu leeyahay awoodda sharci dejinta maamulka dilidda daynta abuuridda waxoo dhan keligi inu ilahy u qir korna kaa haysta u qir wixii kaa baxayn asaga la aad ilayhi yascadu alkelimu اطayibu waalcamalu saalix yarfaca xaggaa la aad waa yahay ilaahay tilmaan ma leeyahay haa waa leeyahay magac ma leeyahay waa leeyahay kaa maxaa loo yaqaanaa waa intaas intunu qur-aanka caddeeyey rabu الsamaawaati wاlأrض wma baynahuma waa maxay tawxiid rububiya wey ilaahay samaawaadka iyo adduunka iyo dholalko dhan rabbigoodii waa asagaa maamulo asagaa mulkiya asagaa iskale maamulkeeda facbudhu keligii caabud baa le tawxiid luluhiya wey tawxiid lcibaada facbudhu wastabir licibaadati waxaa kuu hadhay alasmaa wasifaat hal taclamu lahu samiyan wey aayadda keliya caddayn samiyan waxay u taalla wax ilaahay u dhigma oo u dhigaala ama shabaha ama lamida ma jiraa wey maya ma jiro laa fi lasmaai wasifaat walaa fii hayrihi keligii caabud tawxiid lcibaada wey ama tawxiid uluhiya baa ka xaraaq iska badaaba uluhiya doonto tawxiid lcibaada dheh idan aayadda waa cadisa birabinaas loo bay sharaxday qul acuudu birabbi innaas haddii sida xalay wadaadka yidhi saddexda ilaah maxay ahaayeen qur-aanka la saaray noqotada waa mushkilo wey qul acuudu birabbi الnaas malik الnaas ilaahi الnaas ayib rabbi waa magac ilahay magaciisa ka mid ah melik waa ism min asmaa'i ka mid ah ilaah waa ismi min asmaa'i wa maca dalika magan waxaan magangelidu waa maxay magangelidu waa tawxiid اlcibaada ilaahay keligii magangal cid kale ha magangelin weeye fastacid biاllah inahu huwa samiic اlcaliim in rabbi yahay melig yahay waxaa twxiid rububiya waana asmaaba meesha ku jirta rabinimadkina waa ku jira keligii inaad magan gashod caabudana waa ku jira idan qur-aanku wuxuu caddeeyey bilistiqraa baa lagu ogaaday in naxwada carbeed kalaamka carbeed ism iyo xarf yahay yaa kuu sheegaya ficil bal intaad qur-aanka soo bilowda min suurati alfaatixa ila birabinaas todobada jallaad baa caawa dhammee bal ka soo hel alkalaamu ismun wa ficlun wa xarf jaa limacna ama ku dar ama ka daaya aduu ka keen ka soo heli maysid oo maxaan ku ogaanay bilistiqraa waxaan u dhabagalnay kalaamka carbeed baan dhegaysanay kalaamka carbeed base ma ahee kullu kalaamin baa saas ah hadal kastoo adduunka lagu hadlaaye ama waa xaraf ama waa magac ama waa fal istiqraa'u marka hadduu taam yahay waa daliil qadca ah biitifaaqi اlmuslimiin marka la doonahayo in wax la sharxana istiqraaga waa la xujaystaa marka qolyahan reer falxumajid lagu kacsan yahayna waa la diidaa ayib dhib ma laha ashirku fi luliya waxaan leenahay waxaa weeyaan ihbaatu shariikin lilaahi fii bacdi anwaaci اlcibaada aw afraadiha wuuna fara badan yahay kan caraka waa wey boqol nooc buu gaari karaa laakiin waxaa u dhumuc weyn toban toban nooc ba u waaweyn waxaa weeyaan in cibaadada rabbigay qayb ka mid a addoomihiisa aad la wadaajiso gooni u siin maysid addoonka laakiin waad la wadaajinaysa wa ihbaatu shariikin lilah fii bacdi anwaaci alcibaadaati wa afraadiha aan kuu soo gaabay waxaan leenahay wax kastoo sharcigu ilaa ummadda amray diintu wax kastoy ku amartay waa cibaada horta amarka ama amru wujuubin ha noqdo wa ilzaam ama amru istixbaab ha noqdo cibaadaduna waxaadna soo tirahdeen alcibaadatu marka la qeexayo waa ismun ismun jaamicun lima yuxibuhu اllah wayardaa waa magac ururiyo oo ay soo gudagelahayaan wax kastoo uu rabbi jecel yahay wuxuu rabbi jecel yahay doonahay waa maxay waxaa weya wuxuu ilaahay ka hadh ku ka hadhana waa cibaado wuxuu samey inaad samaysana waa cibaado idan shay uu rabbi ku faray ama uu kaa reebay inaad addoommaha qaybo ka mida ah rabbi la wadaajisaay waa shirkun akbar waana shirkun fi lcibaada wuxuu rabbi ka faray kuu diray inaad keligii la aadaay waa towxiidun wa ikhlaasun wa iimaan ilaahay khayrkii inaad wax la wadaajisood oogu dartana ilaahayna waan baryi baa tiri sheekh cabdiqaadirna waan baryi shirkun wey ilaahay keligii baan bari towxiidun wa iimaan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin baryadu inay cibaadaadka qur-aanka caddaynay intaan xadiidkii la gaarin jaamic tirmidi adducaau huwa alcibaada aan la gaarin idan inaad ilaahay keligii bar waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwa daaci idaa sa'alta fas'al ilah warku waa dhan yahay ilaahay kayrkeeda la aad oo tira isku darhayaa anuu mujrim baan ahay faasiqoo dembi badane gacmaa ma taagare gacmay way khariban yihiin sheekh cabdiqaadirun weligii ilahay caasimin baan sii marhaya kadib rabbi buu ila hadlahaya iyagaa isfahmhay warka haddaad tiraada maxaan leenahay shirki baad ku jirtaa sheekh shirki baad dhex warku intaas weeye idan waxaan leenahay kulu maa habata anahu cibaadaة lilah fasarfuhu ligayr اllaahi shirku wa kufrun wa sarfuhu ila اllahi waxda tawxiidu wa iimaan warku waa in la soo koobo cibaadada horta tacriif aan isla ogaano wadaad maxaa cibaada layihahdaa kitaabkiisa oga soo bixi bujayrimi baajuri oga soo cibaado way kugu qeexayaan cibaadadan hadda ilahay kheyrkii la aado waa gaalnimo dheh warku dhan yahay wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida warku waa dhan yahay uu qaybo badan yahaye toban qaybood baan ilaa boqol waa la gaadhsiiyaa midkan wadaadana afar boqol bay gaadhsiiyaan ee toban ka midoo tusaale aan soo qadanno warkana saan ku khatimayna insha allahu tacala qaybta koobaad shirku nusuk baa loo yaqaana qul ina salaatii wa nusuki gowracayga wa mamaatii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi اlcaalamiin laa shariika lah fi اnusuk wa fii gayrihi wa fi اlxayaat wa fi اlmamaat laa shariika la aayaddu waa in la fahmo in la dareeriyo un marka la tukanayo wajahatu un lagu dhex dara ma ah umirtu wa ana awalmuslimiin shirku waxaa loo yaqaana annusug waa shirku dabxi xoolaha in la gowraco bismi illaahi lagu gowraco ilaahay loogu dhowaado ama laiska weydaysto hilib ahaan loo cunaay shay bannaan wey marna cibaaduu noqdaa haddaad xoolihii u gowracdo sanam ama aad qabri u gowracdo ama geed loo diiqo aad u gowracdo ama aad u gowracdo maxaanku dhahay meelo la booqdo ama jin loo gowraco qaalaji iyo abaaseeri iyo mingis iyo ruuxaani iyo ardooyin iyo wadaaddo maqli jirteen bal kaanuu yacbuduuna aljina wa gabadha ha la daayo hilibku waa xaaraan bakti weeye sheekh abukar waa sidee inaan hoosu dega dooni maayahay si mashquulinine wixii inaad kor ka fahantaan baan rabaa ayib shirki nusug dadka ugu badanay gala waa suxarada ree dayribiley soo garin maysa dayribiley nimanka ahaa saacat alkhabar iyo miisaan lburuuj iyo awfaaq alghazaali iyo macsharu lfalaq iyo taxdiiru muluuk iljan raggi haystay alkibriit alaxmar raggii kutubtaa watay waa nimanka shirkigan ugu badan wey wandendeelankeen sabeen dharankeen mid saalinta madowkeen mid kana keen gabadhu wadnaha oog la yarqama jin baa qaba waa faraha ka qaada furweyna loo keeniy barfuumka furweyna la odhan jiray iyo abubinti iyo hawlihii baa loo keenaya waa leey hadda waa xoogow iskaabulo weeye markay guursato ha loo yimaado xerow miskiina ah gabadha loo guurin xoogow wa aroosi usbuuc horey soo duuliba gabadhi meel kasta gee bakhtar gee aakhaan kula orod in tag waxba socon maayo jin baa ku dhegan lagu ballameeyey shan sano ka hor ilaa habarti ku ballamaysa loo geeyo ama wadaado wadaaddo aan yaqaano si fiican hawshu yaqaana loo geeys hawsh socon mayso bal kaanuu yacbuduuna aljin ydinka hoosbaxeen haddii weligiin bal idinku wado uun kufaaro quraysh socon maysa idinkaa ugu daraa soomaaliya wax ka shirki badnaa marka loo fiiriy marka la fiiriyo meelaha qaarkood ma jirin dadka daranna waa jiraan shirkigaas waa shirku nusuk shirku dabxi ligayr illah wey ilaahay hayrkii in loo gowraco eh, xoolaha biniyati taqarub shardi wey nin kuu yimid baad yaad neef u gowracday maxaad u gowracday maasaad u dhaways masaad xurmaynaysaa xurmay wey waa marti iyo maamuusid taa shirki ma aha bal waa xaqu kuu leeya waajib iyo cibaado wey talagada waa maxay khawfan minhu wa tacdiiman wa taqaruban ilayhi iyo asagood wax ka jirinaysa haddaad saa yeesho waxbuu kuu tari howlahaas laga carraya cibaadada taas wey biniyati taqarubi lah inaad u gowracdo wey waxaa ka mid a ah, fasalli lirabbika wanxar wanxar maxaa loo daba dhigay lirabbik rabbigaa nabi maxamed u tuko asagoon u gowrac baa le inuu shirki meesha galaa lagu sheegi ilaahay in xoolaha loo gowraco dadi ummadda lagu sadaqaysto oo bisinkiisa lagu gowraco allah akbar lagu gowraco hawl laisku ogaa wey in qubuur loo gowraco iyo jinka cabsigii loo gowraco waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirkiga labaad shir waxaa loo yaqaanaa shirku nadri wixii aad sharad ku taqaaneen wey islaanta dheli weyda sheekh hebelow sharad bay ku xidhanaysa waxay leedahay dad hay aad awlaad isiiso ilaahay taran iyo warasa iga abuuro ballan waxaan ku qaaday intaasu nafiraan ku gowraco ceelashii baa guray waxaa dhihi shekh hebel ooman fiqigii baan sanadkan la xusin xaqiisi wey ayb shirku nadri nadarkuna waxaa weye iltizaam aliltizaam bibacdi alcibaadaati ligayr illah cibaadooyinkii ilaahay mudnaa qaybo ka mid a ood u ballan qaado addoommaha qaybo ka mida wey ayb nadar haddaad gelayso inaad ilahay u gashahayd ilah o caafido toban maalmood baan soomahaya kun dolar baan sadaqaysanhaya muslimiintaan xidhiirinhaya waan halgamahayaa dib dambe nairobi lagu arki meel baas bay noqotay hawl hawl laisku ogyahay wey laakiin haddaad tirado haddaad sheekh caafido ama baadida aad soo celiso shar waxaan kuu dhigo ad ogaan doonta waxaan kuu dhigo haddaan geel badan dhammaanin ayib shirki wey waa gaalnimo idan waa aliltizaam bibacdi alcibaadaati ligayr اllahi tacdiima lahu وتقربا إليه لأن الnadr عibaadة horaba waxaan ku soo idhi saan shirk الأكبر usa kaaga baxsan kulu shirkin أكبر في الأluhiya am في العibaadة daabitkiisu waxaa weeye daabitku waxaa weeye kul ma habta أnnahu عibaadaة لilah fasarفhu لغayr الlah shirk أكبر waana shirk في الأluhiya warkiisu intaa weeyaba war nadr ma cibaada mise ma aha waa cibaado muslimiinta lagu ammaanay yuufuuna binnadri wmaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fain allaha yaclamu hawl la yaqaano wey nafaqaadku ka mid yahay cibaadaadku ka mid yahay idan ilaahay baa iska lahaa eedan la aadlay ka waran ilahay kheyrkii kufrun akbar waana shirkun fi lcibaada iyan hawshu kaa hoos bixin kulu maa habata anahu cibaadatun lilaahi min alaqwaali walafcaali wاliraadaati walictiqaad haba kala saarin fasarfuu lilahi tawxiidun waiimaan wa sarfuhu ligayr اllaahi waa shirkun wa kufr ayib hawsha waa in la ogaada ka saddexaad warkaan soo gagaabshay waa shirku listicaada shirku listicaada ilaahay cidaanka in la magan galo in la magan galo wey waa marka la tacriifin waxaa la yihahda loo yaqaana aliltijaa in loo tirsado la maciinsado markuu cidda cashi qaato caafimaadku yaraado roob laga waayo asagaan cuskana iyo u yeedha bay orijinal de waa markuu udaro ilah la aari jiray waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah idan markay yaabeen wadaadihii dambe soo gaadhay hawshaas ninka loo yaqaana saalix ibnu mahdi almaqbuli oo maxaa abdiwahaa boqol sana ka horreeyey oo zaydi buu ahaa yaman baa laga soo cadhisay wuxu mushrikiin baa tiri budh baa lagu lafbaxsho uu soo carar maku yimid mako wuxuu yii niman ashraaf ay haystaan ayaguna mushrikiina muran guribuu ku urursaday halkaasuu kitaabka ku qori jiray asagoo saa u dagaalamhayo le shirkiga iyo muslimiinta maanta dadka islaamka sheeganaya ku jiraan iyo kii qureysheed kii qureysheed baa dhaamay maxaa jira bur quraysh intay ladan yihiinay bayaxowga iyo barwaaqada ku jirana ay xaaddadu qabowdahay bay ilahay u sharig yeeli jireen laakiin marka intay badda galaan ay doontu caarido ama baashu xanaaqdo ay kacdo ilaahay keligii bay beri jireen ways yaqaanaanil wa layagaa samaystay waxay dhodhoobeen weeye wإida غashyahm mawju kaالظulli dacaw اllaha mkhlisiina lah الdiin wإida masakum اduru fi اlbaxr dala man tadcuuna ila إiyah suuraة اlsrana meelo badan baa hawshaa lagaga sheegay idan ayagu saasay ahaayeenba lakin wuxuu yihi dadka muslimiinta maanta sheeganaya markay u darantay baabuurku intuu taayarku faniino uu dhinac dhinac u ordo sheekh cabdiqaadirow buu ku leeyahy aw hebelow fiqi hebelow war markaad kufaar quraysh runta ishu dhiigto isdhiibi jireenba mukhlisiin lahu diin ilaaba caddaynay laakiin inagu waidaa khashiyahum mawjun kadolali dacaw llaha mushrikin lahu diina bay noqonaysaa hawsha waa mushkilo wey marka taasaa keenaysa idan waxaa weeye aliltijaa in la muciinsado oo muciinulmuslimiina reer galbeedka warkoodi muciinulmuslimiina muxyadiini jilaanow magantaa naga yeelay bay kuleeyihin warmuxidiin baa magan ah haddaan ku arinhayay bal waa la dhaarin sheek cabdiqaadir baa la dhaarinhaya mandad bilaahi jilaani bixaq illaahi kun cawni halumu aala jilaani isku kaale kulligii hayga hadhina halumu aala jilaani bidikri lawsi hanuuni war dikriga awska ila qaado caawo dhanna ku gaararay imaada hadde waa in hawsha la wado idan hawlo hawlo iska cad bay ahaayeen kuwa hadda la dhawaaqe meelaan ka dhawaaqa xataa shirkigii si fiican uma yaqaanaan nimankii baasha jabin jiray ee si fiican shirkiga u yaqaana xalladayn jiray meelo kale jiraan kuwa waa iska dhawaaqa hataa koota la shariig yeeli wax qumaroo yar quruxso baadan la yimaadaay <laughs> sheekh baa taa ma aha inaan gaalnimo ammaanahaye waxaa idiin sheegahayaa baashi in la waxeeyana waa la rabaa oo shirkii la daba taagnaado qaabkii dadka lagu siri lahaa ee caambudan lagu kaxaysan laha lama yaqaan nin wadaado caalim ah gabadhiisi laga kari waayey hees iyo waaa laga karwaya dhaantay iyo balaaya laga karway ee saar inay ceerto wuu waaniyey wuu waday wuu waday wuu ka samray marka dambe u yeadhay wuxuu ihi marba haddii lagu kari waayo magac bixi buu i oo ha barto godankan gobolka dhan halagaa barta buui dhaanto kasta ka good oo gabay oo geeraar oo saarka sii daa caan noqo buui xaggana inaad fisqi iyo fujuur lagaa kari waayo dabdaro xaggana aad noqoto aad noqoto muxuu ahaa eh, waxaan magacba lahaynba xidig noqo buui qolyihii eh, reebbay warkooda kale hooba naar galaas guud ka imaadnay w marba haddaad naar geli yaan la arkin weye <laughs> timahada yaan la arkin buuri idan waxaan oga jeednaa baashii dhanna waa laga wadaa dhanna <laughs> qaabkii dadka lagu sir lahaana <laughs> lama yaqaan ee ma haynaa shirka amaani ciyaadan billaah almuhim ilaahay khayrkii in la maciinsado oo asagii ilaahay khayrkii wax la bido aliltijaa walixtimaa bibacdi almakhluuqaat fii dafci shuruuri alatii laa yaqdiru caleyha ila allah iyo ka hoos bixi haddaad tirada warkaali meeshan tuugaa lagu sheegay baan israacni shirka ay dhihi waxaynu ka hadlayna weeye waxaan rabbi mooyeen cid kale aysan karin xaggana aysan awoodin ilaahay khayrkii haddaad ka barida ama aad ka magan gashay shirka wey ayb waanahu kana rijaala min alins yacuuduuna birijaali min aljini fazaadhum rahaqa fاstacid biاllahi inahu huwa الsamiic اlcaliim qul acuudu birabbi اlfalq qul acuudu birabbi الnaas man nazla manzla faqaala acuudu bikalimaat اllahi taamaati min shari ma khalq lam yadurhu shay xataa yartaxila min manzilihi dalik xadidka muslimad garanaysa idan waa cibaado ilahay keligii in la magan galaayo cibaado wey amar baa yimid haddaad tiraahdo markaad degtaba kufaar quraysh waxay samayn jireen marka intay safraan meel waadi oo togo weyn ay habeen ku furtaan waxay odhan jireen acuudu birabbi hada alwaadi acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaai qowmihi waxaan magan galay boqorka xukuma togan oo jinka loo jeedaayo waxaana ka maangalahayaa mooryaanta tolkii iyo faratada ama kuwaasaan ka maangalahay idan saasa hawsha ku socotay haddaa intaad m sheekh cabdiqaadirow caawa magan geli idan shirki wey magangelin badbaadin dil iyo deen rabbi baa iskale war hebel waan ismaciinsano libaax iska dhicina ina keen taa shirki ma ah waa hawlaan awoodo inaan ku kaalmeyo on kula dagaalamon baalka xabad waan awoodaa asbaabta nooca a ah lama diidano baashiisu maqluub kuu geli ayib sidii wiil yaroo takfiira arigu ah, la joogay bay dheheen qolyo soomaaliya baa dhurwaa soo weerar ribaa aad u carartay kadibna dhurwaagi baa dilay mushrikad weeye buuri hooyadii bu u yimid wuxuu hi hooyo riida hebla ahayd shirki bay ku dhimatay maxaa jira ilahay khayrkii bay ka carartay kadibna way dhimatay <laughs> inay dacayatan u ninaa saaxiibanay baa sheegi jiray ma aqaan haddi si kastaba noqotay waxaa weeye ilaahay khayrkii inaad maciinsato ood magan gasho wuxuu rabbi keligii awoodana aad ka magan gashaay shirkul isticaada loo yaqaanaa shirkiga labaad ee afraad baan rabaa shirku ducaa waana ducaa ulmasalan ujeednaa shirku ducaa shirku ducaa waa ducaa lmas'ala waxaana weeye tacriifkiisu su'aal bacd almakhluuqaat makhluuqaadka barhkood inaad weydiisato shay-an laa yaqdiru caleyh ila allah ruuxaad waxaad weydiisanaysaa wax ama shay alla mooyeen cidkas cid kaloo awoodda aysan jirin waxaad tihi sheekh cabdiqaadir oo awlaad isii biil badan iyo irsaaqad isii caafimaad isii roobna sii colka naga dulqaad war hawsha hawlo ilaahay awoodo wey cudurka iyo caafimaadka nasriga iyo guusha hawlahan walba rabbiga wey idan waxaa loo yaqaanaa idan sheekh cabdiqaadir janno igeli dembigayga dhaaf hawlaha noocaas o dhan shirku waxaa loo yaqaanaa shirku ducaa oo ducaa walmasala ah marka loo jeedo lianno khalqiga waxa la weydiisto waa saddex qaybood sidoodaba inaad ruuxan makhluuqa ah ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama jin ha noqdo ama isin ha noqdee makhluuqa aad weydiisato wuxuusan awoodin allamayo cid kale aysan awoodin waa shirki ka asag waa ka hadda aan ka hadlayn inaad weydiisato wuxuu ruuxu awoodi karo adigana ku anfici saa'ilka ah mas-uulkana anfacahay waa bannaantay sida ducado kale waxaa tiree ii ducee sidii cumar nabigu u yihi ka ducayso uweys alqarani asagu inuu kuu ducee ajir buu kaa heli sooma saama inuu kuu duceeyo ajir adna waa laguu duceey hadi ilahna waa kuu aqbalay insha allahu tacala ducada nooca nabigu wuxuu yihi markii la aadaama rabbi ha la weydiiye alwasiila idinku ninkii ii weydiiye aakhare xallad lahu shafaacati yowma alqiyaama nabigu waa udan oo wasiilo waa loo weydiiyey waa codsi shacabka muslimiinta ka imanaya aduguna abaal baad leeda maalinka qiyaamo shafaacaad ku idan sida ducadii wixii lamid oo kale ayada waa fasaxanta in aad ruuxa weydiisato taa waxay ahayd wuxuu ruuxa awoodayay ood weydiisata laakiin manfaca ugu jirta lisaa'ili wاlmas tanna waxaa weeye ruuxii waxaad weydiisatay wuxuu awoodo laakiin manfacadu waxay ugu jirtaa lisaa'il bas waxaad hebelow iisoo qaba kitaabkaas wuu kuu keenay boqol shilinkeen wuu dhiibay kunkeen wuu keenay adun baad danaysanaya ma markaynu fiirina adduunka hadda aanu fiirino adun baad akhra loo dambaysay taa nabigu ummad saxaabada u diiday markuu xataa beycu kula galay qaybo ka mid ah, wuxuu yihi markuu nabigu la galay inaysa ilah u sharig yeelin kan samaynin kan samaynin hadal buu nabig marka hoosu sheegay waanlaa tas'alu nnaasa shayan dadkana waxba ha weydiisanin ba nabg sal slam saxaabigu wuxuu le raggii maalinka nabigu baycada la galay ee uu ku yidhi ummadda wax adduunyaha ha weydiisanina waxaan soo gaadhayb ayagoo qaybo ka mida ah marka intay ritiga fuulaan ayagoo ritiga saaran oo rukuubku socda baa ul ka dhici saaxiibadii baa hoos taagay iisoo dhiib baa odhan war heblow usha iisoo dhiib ma laha wuu degi wuu fadhiisan soo qaadan kadib ratigi baadana fuuli ilan ballan buu nabiga la galay wa anlaa tas'alu nnaasa shay-an idan sideedaba su-aalu hayr maba fiicnaba laakiin intuu sharcigu fasaxay oon ku gaabso laakiin wuxuun rabbi mooyeen wax cid kale awoodi kara haddaad ilaahay khayrkii weydiisataay shirkun akbar wakhuruuj min almilla almuxamadiya iska ilaali hawsha ayada maxaa yeele waa iska cadda ducadan aan u taqaanay ah ama shirku ducaa oo ducaa masalan u jeedno haddii aad ruuxa ka magangelayso min makruubin wa shiddatin wa sharin istikaaha loo yaqaana isagoo ducaa masala ah ama shirku ducaa ah buu qaybadu noqonaya haddii ruuxa aad leedahay shehebel ii dambi dhaaf ama janno igee ama roob keen waa shirk ducaa oo ah weliba ducaa masala ah laakiin haddaad leedahay ilaahayow sheekh cabdiqaadir libaxr iga qabo dhibkan maanta aan ku jira iga saar waa shido istiaata loo yaqaana istiaata loo yaqaana waa tii sharcigu in badan ka hadlay ida sa'alta xadid ibn cabaas fas'al illah waida stacanta fastacin billah waida sa'alaka cibaadii id tastakiisuuna rabbakum wman adlu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lah ila ywm alqiyamati wahum can ducaa'im haafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa wa kanuu bicibaadatiim suaashii u fiirsaada su-aashii waxay noqotay wa kanuu bicibaadatim kaafiriin idan waana shirkiga u badan ee soomaali ku aafaysan tahay muslimiinna ku aafaysan yihiina dhooban wey walaa tadcu min duuni اllaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min aaalimiin min almushrikiin wey ina shirka la dulmin cadiim wman yadcu maca allahi ilahan aakhar laa burhana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflix alkaafiruun idan waa lagu cadday aalimiin in kaafiriin lagu sheegay hawshu waa badanta kaa waa dhib badanya waana kufri biitifaaqi اlmuslimiin ibnu taymiya wuxuu leeyahay man jacala almalaa'ikata wاlanbiyaaa wasaa'ita loo sii marahayo ninkii ka dhigta malaa'igta iyo ambiyada lookal rabbi loo sii maro ka dhigta ydcuuhum wytawakl عlayhim wyasأlhm jalb اlmanaafici wadafc اlmadaar mil an ysأlhm غfraan الذunubi وhidaayaة اlqulubi وtafriij اlkurubaati wasad اlfaaqaat فهو كافر biijmaaci المسلمين war iska cad weeye majmuc اfataawa mujaladka koobaad boqol labaatan iyo afar shirkulmaxabaa shaneeya habeen danba haynoo ahaada hadii sibaad usoo taagantihin wabilahi towfiiq